bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamed وعlى <clears throat> آlih وأصxaabih أجmaعين ama bعdu in shaء allahu taعaalى dhowr majlis waxaan ku akrin doonaa risaalo yar oo lagu magacaabo alarbacuun addawaamigu calaa hawaami الrawaafid afartan xadiid oo la jamciyey oo laga jamciyey raafidada ama shiicada damigooda ama eed ee yacnii waxyaabaha ay ku lunsan yihiin ku saabsan waa kow iyo afartan xadiid waxayna ku saabsan tahay ama ay ka mid tahay kutubul arbaciinaat kutubta afartanka xadiid lagu jamciyo ayay ka mid tahay gaar ahaanna waxay ku saabsan tahay axaadiid ku saabsan fi raddi cala araafida raafidada ama shiicada ee iyaga marka damintooda iyo eedeyntooda iyo waxa ay ku khaldan yihiin dhammaantoodna axaadiid kutubta sitada a ah laga soo saaray iyo axmed axaadiid oo imaam musnad axmed ku jira iyo kuwo kaloo yar ayay ku saa ayay axaadiidtaas ay yihiin muqadamo iyo marka waxay ka kooban tahay risaaladu afartan iyo kow xadiid baabab yaryarna markaa waa u samaysan tahay si fahamkeedu uu u fududaado wixii marka akhdaa iyo ama ku jiro ama waxuun uun ka soo baxo waa min dacfi albashar oo weliba gaar ahaan aniga dacfigayga risaaladan axaadiidtan kutubta xadiidkan kasoo urururiyey wixii markaasi akhdaa iyo wax ku saabsanna qofku inuu ka saxdo isaga haddii uu saxashadeeda uu helo haddii kalena ilaahay subxaanahu watacaala innagana inuu naga dhaafaan rajayneynaa muqadamadan marka ku bilaabeynaa qaala alcabdu daciifu bismi اllahi الraxmani الraxiim almuqadama ama almuqadima alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin waashhadu an laa ilaha ila اllah waxdahu la shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh allahuma salli wslim cla cabdika warasuulika muxamadi waalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu intaa kadib fa faina allaha tacaala alle lama ahbata aadama waxawaa'a aadam iyo xawaa markuu usoo uu ka soo dejiyey min aljannati jannada uu kasoo dejiyey wa bawa-ahum askumiyey oo uu dejiyey fii hadihi اlmacmuurati middan markaa dadku ay camirayaan ee dhulka waaye dhulkan dhexdiisa ou askumiyey aclanahum wuxuu alla ogeysiiyey bicadaawati ibliis ibliis cadaawadiis ayuu ku ogeysiiyey alladii ibliiska oo akhrajahum min aljannati jannada ka soo saaray iyaga aadam iyo xawaa biiqwaa'ihina uga soo saaray dhumin ou dhuminaya iyo baadiyeyntiisa iyo wa amaaniihi yididiiladiisa alkaadibati beenta ah qaala tacaala alla wuxuu yidhi markaa qaala hbituu bacdukum libacdin caduw hoobta oo dega qaarkiin qaarka kale xaal uu cadow u yahay walakum fi lardi dhulka korkiisa waxaa ku leedihiin mustaqarun meel lagu lagu sugnaado iyo wa mataacun ilaa xiin raaxayn ilaa iyo zaman muddo ah waqad aqsama hada alaciinu midkan lacnadan wuxuu ku dhaartay biaymaanihi alghaliidati dhaarihiisa ad adag wa akhada binafsihi nafsadiisana wuxuu ku qabtay bilcuhuudi alwahiiqati ballamo aada iyo aada u adag calaa anlaa ya'luwa inuusan ka gaabinin juhdan wax dadaala uunan kaga gaabinin fii idlaali duriyati aadama aadam duriyadiisa dhumintooda inuu dhumiyo yacni qaala tacaala alla wuxuu yidhi qaala fa bima agwaytanii la aqcudanna lahum siraataka almustaqiim dhumintii aada i dhumisay darteed waxaan u fariisanayaa iyaga jidkaaga toosan uma markaa dabadeed la aatiyannahum min bayni aydiihim wa min khalfihim waxaan uga imaanayaa hortooda wa min khalfihim gadaashooda wa can aymaanihim midigyadooda wa can shamaa'ilihim bidixyadooda walaa tajidu ma helaysid aktarahum badankood shaakiriina inay kugu shukrinayaan ma helaysid walaqad taxaqaqad way dhabowday marka haddaba umniyaatuhu ibliis yididiiladiisii iyo waxyaabihii markaa oo isagu himiladiisii way dhabowday calaa akhari man dad badankood korkood ayay ku dhabowday filmacmuurati dhulkan ku sugan ilaa man qof maahane tadaarakahu llaahu alla uu ku haleelay bilutfihi turitaankiisa iyo wa raxmatihi naxariistiisa oo min almu'miniina mu'miniinti ah qaala tacaala alla wuxuu yidhi walaqad sadaqa calayhim ibliisu danna ibliis uu uga run sheegay korkooda maladiisii fatabacuuhu way raaceen ilaa fariiqa min almu'miniin wax yar oo mu'miniinta ka mida maahani haddaba wali shaydaani shaydaanku wuxuu leeyahay masaayidu waxyaabo uu ku ugaarto waxabaa-ilu iyo xarko yasdaadu bihaa uu ku ugaarsado annaasa dadka uu ku ugaarto liyasiiruu lahu say ugu noqdaan isaga fariisatan neef markaa la dishay ugaar la dishay sida ay ugu noqdaan dadkii wa min adaqi shibaakihi dabinadiisa kuwa ugu daqiiqsan oo aan aada loo arkaynin wa asyabi sihaamihi leebabkiisa midka ugu toosnaanta badanoo yacnii qofka aanu seegaynin waxa weeyaan alguluwu fi lafaadil dadka fadliga badan badanee wanwanaagsan oo lagu xadgudbo yacni marka ibliisku masaayid iyo wuxuu leeyahay waxyaaba uu ku ugaarto waxyaabaha uu ku ugaartana shabaagahaas uu dhiganaya waxaa ugu daqiiqsan oo dadku aynan iska jirin aadna u arkaynin sihaamta iyo leebabka uu tuurayo ee qofka ku toosan dhuuntiisa waxaa weeyaan alguluwu fi lafaadil dadka fadliga leh oo lagu xadgudbo meeshaasuu kaa soo gelayaa isaga waana sababkii ugu horreeyey shirkiguba uu ku bilowdo ibnu xajar sida uu tilmaamay ibnu cabaasnaba laga wariyey wa hada daa-u cudurkan oo alguluw fi lafaadil mazallatu aqdaami ahli lkitaabeyn labadii kitaabe towraad injiil dadkii la siiyey si meeshii ay simbiririxashadoodii waayo waa meeshii ay ku sibqadeen qaala tacaala alla wuxuu yidhi yaa ahla alkitaabi laa tagluu fii diinikum walaa taquluu cala allahi ila alxaq ahlu kitaabow diinkiina ha ku xadgudbinina allana ha ka odhanina ilaa xaq maahani wa qaala waxaa kaloo alla yidhi qul yaa ahla alkitaabi laa tagluu fii diinikum gayra alxaqi walaa tatabicuu ahwaa'a qowmin qad dalluu min qablu waadalluu kahiira wadalluu can sawaa'i sabiil aayaddaana ilaahay quluwiga ayuu uga reebay dadka markaa wuxuu waclam ogow ana qudba raxaahu qudba raxa alguluwi guluwiga udubdhexaadkiisa alifraadu waltafriidu weeyaan tiirka uu guluwigu ku taagan yahay waa xadgudub shaygan meeshii ilaahay iyo rasuulkiisa u xariiqeen in la tallaabiyo iyo watafriidu in laga gaabiyo meeshii hala gaaro la yidhi inaan la gaarin oo laga soo gaabiyo ayaa asal iyo udubdhaxaad u ah wa xamala ibliisu ibliis wuxuu ku qaaday cala alummati alqadabiyati ummadda carada alle loo nisbeeyey waa ummaddan markaa yahuudda ah wuxuu ku xambaaray uu ku qaaday fi tafriidi gaboodfal gaabin fii xaqi alambiyaai wasaalixiin inay ka gaabiyaan shanigooda leanna maxaa yeelay nabiyullaahi ciisa waa ku wacaayey oo yidhi ibnu zinyatin ayuu ahaa ayay yidhaahdeen ambiyada kuwana waa dili jireeno ambiyadii marka inay quursadaan oy dilaan ayay gaareen wa qatlihim alambiyaaa bigayri xaqin marka ibliis halkaasuu kasoo galay yahuud wuxuu kasoo galay ambiyada ilaahay inay hoos u dhigaan oo ay dhibaateeyaan ay ku dhiiradaan ayib oo marka fi tafriidi fi xaqi اlanbiyaai wالsaalixiin waأkhada اlummata اdaallata ilى اlifraad ummadda dhunsan waa nasaarade iyaguna wuxuu u qaaday ila lifraadi guluwiga xaggiisa oo nebiyullaahi ciisa inay ka badbadiyeen bay ilaah ka dhigeen ayb labada qolaba labadii qeyboodee quluwigabaa midba qolo uu ku qaaday u fiirso ayb iyo walitraa'i yacni ku xadgudub fii ambiyaa'ihim ambiyadooda lagu xadgudbo iyo wasaalixiihim ay ku xadgudbaan ay ku xadgudbaan ambiyadooda iyo saalixiintii wahada allaahu lmuslimiina alla muslimiinta wuxuu ku toosiyey uu ku hanuuniyey oo uu tusay ila alictidaali dhexdhexaysi ictidaal walwasatiya iyo dhexdhexaad qaa'ilan isagoo alla odhanayo wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakunuu shuhadaaa cala annaas waxaanu idinka dhignay ummad dhexdhexaad ahoo khiyaar ahoo caad cuduul ah ayaanu idinka yeelnay siaad dadka ugu noqotaan markhaatiyaal korkooda wa macluumun waxaa la og yahay annahu laa yakuunu shanigu inuu yahay laa yakuunu shaahidan markhaati ma noqdo maqbuulan oo la aqbala weliba cinda allaahi ilaahay agtiisa ilaa man kaana qof ahaaday maahane mutasifan inuu ku sifoobay bilcadaalati iyo walkhayri ilaahay agtiisa yaa laga aqbalaa markhaatida laga aqbalaa yaa iska leh qof cadaalad ku sifaysan iyo khayr markhaatidii unbaa la aqbalaa <coughs> marka meeshaa waxay ku tusee ummaddaani maadaama alla uu markhaatiyaal ka dhigtay iyagu inay ka badbaadeen wixii ahlu kitaab ay ku sibqadeen ay ku dhaceen haddana marka yacni macnuhu waxay tahay kulligood ku dhici maayaan sidaas waa jiraan dad ummaddan ka mida oo cuduradii ummadihii hore ay ku dhici do ku dhacayaan latattabicunna sanana man kaana qablakum shibran bishibrin ba nebigu waa yidhi sala allahu calayhi wasalam waqad naha nabiyu sala allahu calayhi waaalihi wasalam nebigu wuxuu ka reebay ummatahu ummaddiisa can ilguluwi fi ddiin diinka in lagu xadgudbo qaa'ilan isagoo dhahaya nabiga sal l slam iyaakum waalguluwa fi ddiin waxaan idinkaga digayaa diinka inaad ku xadgudubtaan walamaa uniidat ilistiqaamatu istiqaamada haddii lagu xiray bilwasatiyati wasatiya haddii istiqaamadii lagu xiray walictidaali iyo ictidaal dhexdhexaysi haddii istiqaamada lagu xiray waqafa ibliisu ibliis wuxuu istaagay linnaasi dadka uu u istaagay calaa haada albaabi iriddan buu u istaagay kay laa yadfaruu saynan ugu liibaanin bidukhuulihi iriddaas istiqaamada gelitaankeeda abadan weligood saynan ugu liibaanin mar haddii istiqaamadii ay ku xiran tahay wasadiyo iyo ictidaal halkaasuu ibliis kala dagaalamay iriddaas buuna u fadhiistay dadka midkii uu dadaal ka arkana waa dhuminayaayo wuxuu ku dhuminayaa hore usii soco kasii badi inta hadda aada ku jirto kii uu ka dareemo caajis iyo leegleegsina inuu marka diin uga dhigaba inuu gaabiyo qaala bacdu a'imati salaf a'imada salafka qaarkood waxay yidhaahdeen raximahum ullaahu maa amara allaahu tacaala alla ma amrin biamrin amar ilaahay amar ma amrin ilaa walishaydaani shaydaan wuxuu leeyahay fiihi amarkaa dhexdiisa uu ku leeyahay nascataani labo nasco ayuu ku leeyahay yacnii labo waswaas buu gelinayaa ayb laba nasco ayuu ku leeyahay imaa ilaa tafriiqin tafriiq wa taqsiirin iyo gaabin wa imaa ilaa mujaawasatin waguluwin amase muja ama xadgudub iyo tallaabid la tallaabo amarkii intii uu ahaa walaa yubaali uu aaba yeeli maayo biayihimaa dafir kii uu ku guulaysto labadaas isagu u aaba yeeli maayo waa sidii uu rabay haddii gaabinta uu kaa helana waa sidii uu rabay haddii uu xadgudubka kaa helana sidii uu jeclaaw tii uu ku guulaystaba waa tiisii labadaas nasco labadaas jiidmo ayuu ku leeyahay ayb marka camal walboo lagu diray imaa inuu xagga kaaga badiyo ama xaggan kaaga badiyo wuxuuna kaa uu kuu diidayaa dhexdhexaadnimada mar kasta taasuu diidayaa waana amar kasta ogow dayib ama salaad ha noqdo ama sadaqa iyo waxbixin ha noqdo ama jihaad ha noqdo ama ha noqdo yacnii ayi amar oo diini a ah labadaas nascuu ku leeyahay marka qofka inuu iskala dagaalamo aada u fiiriya way wuxuu uga badbaadi karaa wuxuu uga badbaadi karaa amarkan xaqiiqdiisa inuu cilmi u barto fiqhigiisana uu fahmo iyo waxyaabaha markaa sida loogu dhaqmaayo ayb warkan marka aharkani ibnulqayim ayaa wuxuu kusoo guuriyey igaafatu lahafaanka haadaa waqad madaa amrullaahi alkowniy haadaa arrinku waa sidaas waqad madaa amru amrullaahi ilaahay amarkiisii alkowniyu ee kowniga ahaa ee qadariga ahaa waa wuu socday wa xukmuhu lqadariyu xukunkiisii qadarigaana waa tegay wa cilmuhu lazaliyu cilmigiisii azaliga ahaana wuxuu ku tegay biwuquuci اlikhtilaafi buu ku dareersaday inuu ikhtilaaf dhaco watafaruqi iyo tafaruq inuu dhaco bayna alummati ummaddan dhexdeeda amarka alle kowniga qadariga ah wuxuu alla qadaray in ummaddaanu iskhilaafto oo khilaaf iyo tafaruq yimaado waqad jacala allahu hada tafaruqa alla wuxuu ka dhigay tafaruqan lihadihi lummati ummaddanna oo uga dhigay assawda alwaaqica calayhim jeedalka iyaga korkooda ku dhacayo isaaa maylihim leexashadooda ku aadan can sawaa'i siraadi ay ka leexdaan yacnii ummaddaani markay jidka toosan ka leexdaan maxaa ilaahay cadaab uga dhigayaa ikhtilaaf qul huwa alqaadiru calaa an yabcaha calaykum cadaaba min fawqikum ow min taxti arjulikum intaa ilaahay waa nabigiisa waa ka magan galay nabiga alla waa ka magan galay waana laga aqbalay laakiin wayudiiqa bacdakum ba'sa bacdin lagama aqbalin taas waana miduu alla ka dhigay ummadaani cadaabka uu uga dhigay ayib <clears throat> izaa'a maylihim can sawaa'i siraad waalcadaaba alxaalla bihim cadaabka ku degayana wuu ka dhigay alleh wuxuu uga dhigay marka ay jidka toosani ka leexdaan jeedalka ku dhacayana ikhtilaaf ayuu uga dhigay inuu iskhilaafsiiyo wuxuu kaloo ka yeelay kaasi alcadaab alxaala bihim cadaabka iyaga ku dhacayo qaa'ilan qul huwa alqaadiru calaa an yabcaha calaykum cadaaba min fawqikum aw min taxti arjulikum aw yalbisakum shiyacan wayudiiqa bacdakum ba'sa bacd wa hada alamru alkowniyu amarkan kowniga ah ee alla qadaray laysa waraa'ahu gadaashiisa ma aha iraadatun diiniyatun iraado alla ou rabo oo uu raalli ka yahay oo diini ah kama dambayso yacnii iraadada kownigaa khilaaf inuu dhaco waayo laakiin iraadada alle ee diiniga waa maxay in khilaafka layska ilaaliyo ilaahay dadka khilaaf ma farin waa ka reebay ayib faqad naha shaaricu shaaricu wou reebay can ilikhtilaafi ikhtilaafkii ayuu reebay almu ila tafaruqi ikhtilaafka keenaya ummaddu inay kala tagto haddii dadku masaa'il isku khilaafaan laakiin aynan kala tegin ikhtilaafkaasi dhib ma laha waana kii shaafici iyo axmed iyo ayagoo masaa'il isku khilaafsan haddana ay isjeclaayeen oo walaalo ahaayeen mas'alo kasta oo marka khilaafkeedu ou keeno tafaruq iyo taxasub iyo kooxaysi ou keenana culimmadu waxay yidhaahdeen mas'alo diinka ilaahay ka mida maba ahanba sidaana waxaa dhahaya alimaam abulmudafar asamcaani sida uu kasoo guuriyey qawaamu الsuna abulqasim ataymi fi kitaabihi alxuja fi bayaani اlmaxaja ayb oo alla wuxuu yihi walaa takunuu kaladiina marka faqad naha shaaricu wuxuu reebay can اlاkhtilaafi اkhtilaafkii almu-adii keenaya oo gaarsiinayay dadka ila tafaruqi kala tag wataqaatuli iyo dagaal inay dagaalan inay isdagaalaan qaala tacaala alla wuxuu yihi walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma jaaءahum اlbayinaat waulaa'ika lahum cadaab cadiim ayb wa bawaabatu hada liftiraaqi iftiraaqan iridiisa laga galo dadku inay kala tagaan kala tagii ikhtilaafkii waa cadaab iridda laga gala cadaabkaasi waa maxay alguluwu waa guluwiga biwajhayhi labadiisa dhinac labadiisa dhinac waa soo sheegnay alifraadi watafriidi waay ifraadka iyo tafriidka wa asbaabuhu asbaabta tafaruqa keentana aljahlu waa jahli diinka laga jaahil noqdo waitibaacu lhawaa hawada oo la raaco walbagyu iyo dadku inay isku gardaroodaan ayb intaana marka alimaamu shaatibi kitaabkiisa alictisaam ayuu ku sheegay wa cilaajuhu daawadiisuna altamasuku bisunnati almuxamadiyati waa sunnada nebi maxamed loo nisbeeyo lagu dhego alqaa'idati ila alictidaali taas oo qofka ku hanuuninayso u kaxaynayso ila alictidaali ictidaal alladii ictidaalka oo athna allaahu bihi alla ou ammaanay ou ku ammaanay sadra haadihi lummati ummaddan kuwoodii hore waclam ogow anna macrifata duruqi lmujrimiin mujrimiinta duruqdooda in la garto bitafsiili weliba si kala dhigdhigan loo garto amrun waa arin fii gaayati lahamiyati ahamiyadiisu aad iyo aad ay u xeel dheer tahay liqowli llahi tacaala baana u daliila wakadalika nufasilu laayaati walitastabiina sabiilu lmujrimiin sidaadaasaan u kala dhigdhigaynaa aayaadka walitastabiina sabiilu lmujrimiin mujrimiinta jidkoodu in markaas yacnii ay caddaato oo ay bannaanka taa ay taallo marka qasadka qur-aanka waxaa ka mid a in dadka mujrimiinta duruqdooda bitafsiilba loo caddeeyo ayb tan hadda marka kitaabku ku saabsan yahayna nooc qeybtaa ka mida ayb ljaamicu tilmaanta kulminayso lihaadihi lfiraqi firaqan wasfiga ay kulligood laga wada helayaa waxa uu yahay alguluwu fi ddiin firaqan toddobaatan iyo labada ah wasfiga jaamicee kulminayaa waa alguluwu fi ddiin diinkiioo lagu xadgudbo ama laga gaabiyo ama la dhaa xagga kale loo dhaafo waqad xaazat ishiicatu shiicadu waxay koobsatay alraafidatu ee raafidada ah waxay koobsadeen qasaba sabqi fiihi laantii qofka kusoo hormara tartanka ou xabadka ku qaadayay ama uu gacanta ku dhigayay ayay ayagu gacanta ku dhigeen oy qaateen yacnii firaqii markii la tartansiiyey iyagaa ugu hormaray quluwiga iyagaa quluwigii ugu hormaray firaqii markii la tartansiiyey ayib fa afratuu fiiri marka quluwigooda wax inta uu ka koobmo ma uu jamcinayo fa afratuu waxay aada ugu xadgudbeen fii bacdi aali lbeyt aalu beytka nabiga qaar ka mida kulligood maaha leanna caqiil iyo caqiil bnu abi aalib iyo ibnu cabaas iyo cabaas ibnu cabdilmualib oo nebiga adeerkiis ma jeclayn dadka ay necab yihiin bay ku jireen aalubeytka qayb ka mida ayay quluwi ku sameeyeen marka wa qasaruu way ku gabood faleen oo way gaabiyeen fii xaqi saxbi alkiraam asxaabtii wanaagsanayd xaqoodiina way ka gaabiyeen fagubinuu waa lagu khayaanay marka waa lagu dagay fii safqatihim gorgoradooda beeca ay galeen marka waa lagu khiyaanay famaa rabixat tijaaratuhum tijaaradoodii meesha ay ka qaateen ma ribxin uma taasasat lahum waxaa u aas aasantay fii hadihi alaawinati waqtiyadan dambe bacda dowlati dowladdii ka gadaale almash-uumati baasaysnayd ee la baaseeyey alsafawiyati ee safawiyada la dhihi jiray ka gadaale dowlatun baa u aasaasantay dowlad dowladda oo la-iimatun shar badan khumayniyatun oo khumayni loo nisbeeyo akhadad waxay qaaday raayata rafdi shiicada calankeediibay qabsad ayay qaadeen biyamiinihaa bay ku qaaday alkhaasirati khasaartay wadahabad waxayna guda gashay tunafiquhu inay bixinayso oo ay nafaqaynaysay socodsiinayso rafdiga bidanaaniirihaa danaaniirteeda azaa'ifati ee yacni faalsada ah azaa ee baaba-ayso ayb marka laba dowlaan halkan ku sheegay mid waa dowla safawiya la yidhaha taariikhda dowla safawiya qarnigii tobnaad hijriga awalkiisii bay bilaabatay sagaal boqol iyo xoogaa asalkoodana safawiya waxaa loogu magacaabay safiyuddiin nin la yidhaahda ayay ku abtirsan jireen safiyuddiin isagu shiici ma ahayn nin wuxuu ahaa marka ardabiili ah oo markaa isagu yacni mutasawif ah ayuu ahaa ee dadku aada uga dambeeyaan wiil buu dhalay la dhihi jiray sadrudiin sadrudiin isaguna nin waxbixin bixin badan oo wuxuu ahaa dadku aada u jeclaayeen sadrudiinka wuxuu sii dhalay khawaaja cali mid la yidhaahdo kaasaa marka wuxuu bilaabay inuu siyaasaddii galo si siyaasaddii uu u galana tashayuc iyo waxyaabaha buu bilaabay iiraanna waagaas waxaa ka telin jiray laba qolo oo turkumaan ah baa ka telin jireen oo dadkii si uun u dhibay nidaam saxa kama jirin markii dambena iyagii baa ku booday markay ku boodeenna waxay bilaabeen inay dhidibada u taagaan marka dowlad shiico ah ninkii ugu horreeyey wuxuu ahaa ismaaciil alawal ayaa la dhihi jiray ismaaciil alawalkaas baana aada ugu faafiyey iiraan tashayuca bal maxaa yeelay ka hor iiraan waxay ahaan jirtay dad badan oo ahlu xadiida ku ayaa ku jiray xagga fiqiga furuucdana waxay ka ahaayeen shaaficiyo ayay ahaayeen dhulkan shiiraaz la leeyahay asbahaan iyo ardabiil iyo tibriis iyo dhulal waxay ahaayeen fuqahada shaaficiyadu ay aada uga soo baxaan nimankaas dowladdaas ayaa marka dadka ku qasabtay wax ay layso iyo waxay musaafuriso iyo waxay ka dhigtay wax iyagu markaa ay ku qasabto tashayuca iyo abubakar iyo cumar in la caayo isagaa marka aada ugu dadaalay mudday dowladaasu jirtay boqol iyo dhowr sanay gaartay hal qarni iyo wax la jiro ayaa dowla safawiya ay iiraan xukumaysay iyadaa ka dhigtay marka shiico dhulkaas ee ma ahaan jirin marka dowladdaas mashuumada taariikhdeeda qof ka rabana wuxuu ka akrinayaa marka kutubta taariikhdee laga qoray adowla safawiya adoctor ataquus nin la yidhaahdaa kitaabka ugu jamcin badan qoray isaga haddaad akhrisaan wax badan baad arkaysaan ood ka yaabtaan waxyaabaha ugu yaabka badan waxaa ka mid ahaa xiriir xiriiru gaalada lalahaa burtuqiiska waxaa la yaabay ninkii burtuqiiska ahaa ee xiriirka lalahaa ayaa la yaabay wuxuu yidhi ninkan waa la yaabanahay kaniisadaheeniina waa dhisayaa oo iiraan buu ka dhisayaa masaajidii sunnadana waa duminayaa waan garan waayu yidhi ninkan xaalkiisu sida uu yahay ayb meeshaa marka dowladdaa kadib tanaa timid middanna marka toddobaatan iyo sagaalkii bay dhalatay taariikhdeedu dadku qaarkood waaba usoo joogeen way garanayaan isaga oo marka khumeyni manfi ku ah ee la lagu musaafuriyey faransa ayuu halkaas marka intuu ka riday ka afgembiyey shaahi ayuu isagoo meesha kasoo duulay halkaas yimid dowladdan hadda jirta aas-aasay iyagoo marka dowlad diini isku sheegaya haddana gaaladii waa iska rabtaa oo waa u daysay farahayna ka qaaday sidaasaana marka wuxoodaas baatilkaa ay u wataan ayib wa qabla acwaamin sanado ka hor fataxuu fii beledinaa beledkeennan dhexdiisay ka fureen asunniyi ee sunniga aljariixi ee dhaawacan ee maasaadka iyo dhibaatooyinku ay dhaawaceen asoomaal safaara safaaratan bay ka fureen wa arsad way saldhigatay muasasatu lkhumeyniy khumayni mu-asasadiisa almaa-ilatu lmumiilatu ee qalloocan wax qalloocinaysana fii maqdashu alcaasima <clears throat> dhexdeeda ayay dhexdeeda ayay baroosinka dhigteen saanaha allaahu min kaydihim kaydkooda allah ka ilaaliyo oo ka xifdiyo fabada-uu waxay bilaabeen yanshuruuna madhabahum madhabkooda inay faafinayaan mutasatiriina iyagoo isku qarinayo bismi ligaahati taqiyatan igaaha iyo gargaar magaciis iyagoo isku qarinayo taqiyatan liajli taqiyatin taqiyad darteed taqiyadu marka way imaaneysaayoo mabda-kooda a ah weeyaan oo ku saabsan waxa qofka uu qabo afka ka sheegaya waxa qalbiga u kala gedisan iyo wa annifaaq nifaaq dartii liyasqaaduu si ay u ugaartaan almankuubiina dadka dhibaataysan wa bacathuu waxay direen albicthaat atacliimiya bichaad diritaan arday ay direen tacli tacliimi ah ilaa bilaadihim bay u direen litaqaca annaashi'atu dadka soo koraya dhallinyarada ah si ay ugu dhacaan fariisatan lahum iyaga marka inay u noqdaan eh, mid ay dishaan ay disheen oo ay markaa dhulka u dhacay oo madaahibtoodii khuraafaadkoodii ku dhintay oy ku ay ay ku shubeen markaa waqad qaabala alculamaau culimadii waxay ku qaabileen xamlatahum xamladooda asharisata daran bisayxaatin qayladhaan bay ku qaabileen mala-ati sahla waljabal ee bannaan iyo buurba buuxisay muxadiriina alummata iyagoo ummadda uga digaayo can diinihim albaail diinkooda baailka ah marka idaafatan ilaa juhuudi lmashaayikhi mashaayikhda juhuuddooda ku darid aan ku daraya darteed alqaytu waxaan jeediyey kalimaatin kalimaat fii naqdi nixlatihim iyaga madhabtooda burburinteeda yani caqiidadooda burinteeda fasaadafad waxay haleeshay markaasi aadaanan dhago sunniyatan sunnada loo nisbeeyey dad sunni sunniyiina waaciyatan oo markaa yacni wixii qabanayo uma khatara waxaa ku dhacay fii khaatirii khaatirkayga jamca arbaciina xadiidan afartan xadiid ururintooda fii damihim oo iyaga damigooda ku saabsan wa raddi calayhim iyo iyaga raddigooda ku saabsan taasiyan aniga ku dayanayo biman sabaqa qofkii hormarayo min a'imati alxadiidi a'imada xadiidka ka mida fii ta'liifihim ururintooda kutubal arbaciinaat ay ururiyeen saa'ilan illaaha xaal aan su-aalanayo alle ku su-aalanayo alla aan ahay an yajcala camalii camalkayga inuu ka dhigo khaalisan liwajhi illahi tacaalaa mid alle wejigiisa u barax tiran waqad wadactu waxaan dejiyey cala alaxaadiidi axaadiidta korkooda shay-an min ataraajimi wax taraajim ah xadiid walba ama dhowrkii xadiidee isku baaba korkooda tarjamo ayaan ku qoray liyakuuna si uu u noqdo sahla tanaawul qaadashadiisu miday aada u fududdahay miday fududdahay walilaahi alxamdu awalan wa aakhiran allahna ammaan iyo mahadle hor iyo dambaba wsala allahu cala nabiyina muxamedi waaalihi waasxaabihi ajmaciin faragtu min kitaabati hadihi lmuqadima leylata ljumca ataasic cashara min rabiic الthani sanata sabci wahalaaثiina waarbaci miati walf hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed halkaan aan ku joojinaynaa maanta berri ayaan marka in sha allahu tacaala shan saac iyo labaad iyo afartan aan axaadiidta gudagelaynaa wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina moxamed